waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii addurar usaniya fi siyar zakiya waa darsigii labiyo tobnaad waxaynu ka bilaabaynaa baydka afar boqol soddon iyo laba baabu dikri sifati khaatimihi sala allahu calayhi waaalih ka bilaabaynaa wuxuu yahay sheegid la sheegayo sifati qaabkii khaatamihi nebiga fargashigiisii iyo kaatunkiisii caynku ahaa ama khaatimihi taada waana la kasrayn karaa waana la fadxayn karaa kitaabku isagu wuxuu xoojinayaa in la kasreeyo khaatim laydhaa labaduna waa fasiix khaatimuhu min fidatin wafasuhu minhu wanaqshuhu calayhi nasuhu muxamedun sadrun rasuulu sadru allahi sadrun laysa fiihi kasru wafasuhu libaatinin yakhtimu bih wa qaala laa yanqush calayhi yashtabih khaatimuhu nebiga kaatunkiisu min fidatin fida ayuu ka samaysnaa macdanta qalinka laydhaa wa fasuhu xararhkiisu ama faskiisuna minhu fidadaasunbuu ahaa wa naqshuhu waxa ku nashqadaysnaa calayhi dushiisa waxa ku qornaa nasuhu qoraalkiisu wuxuu ahaa sidan muxammadun muxammed sadrun layn buu ahaa rasuulu sadrun isna layn buu ahaa allaahi sadru buu isna ahaa laysa fiihi kasru hadalkaasi wax kala dhiban ma lahayn jabniin muu lahaynoo ma kala dhinayne mid walbaaboo dhammaystirnaa wa fasuhu faska kaatunka innaguna fasun baynu dhahnaa waa kaatunka halkiisa sare ee xararka leh inana fasun baynu nidhahnaa wa fasuhu faskiisuna libaatinin gacanta xaggeeda hoose ayuu marin jiray yakhtimu bihi waxna waa ku shaambadayn jiray waraaqaha wa qaala waxaanuu yidhi laa yunqash yaan la xardhin calayhi kaatunka noocaygaasoo kalen yaan loo xardhin yashtabihu waa isu ekaanayaaye qof noocayga u xaradhaa yuu jirin e, saxaabada ridwaanullaahi calayhim siday xogogaalka ugu ahaayeenee aqoonta dheeraadkaa nebiga u lahaayeen ihtimaamkana u siinayeen ilaa kaatunkiisa iyo duruufaha uu lahaa ayay tilmaamayaan waxay tilmaameen intii hore nebigu wax kaatuna muu xidhan jirin noocnaba laakiin markii uu damca inuu waraaqa qoro boqorrada u qoro oo uu diinta gaadhsiiyo qoraal uu ku gaadhsiiyo ayaa la layidhi nimankani brotokool bay leeyihin warqadaan shaambadaysnayn maba akhriyaan mana kala furaan oo maxaa lagu shaambadeeyaa kaatun baa lagu shaambadeeyaa dabeetana kaatunkii baa loo soo sameeyey waxaa looga sameeyey fidda ummaddii xilligaa joogtayna saddex noocun bay ka samaysan jireen kaatun xadiida oo kii nebigu ku lahaa ninkii iltamis walow khaatama min xadiid ninkii gabadha doonayay nebigu muxuu ku yidhi waar wuxuu raadi kaatun birana allah ka yeele ka ugu lituuha kaatunka ku soo xigaana fiduuha macdanta qalinka waa kanaynu ka hadlayno ka ugu sarreeyana waa dahab kaa dahabkaa dumarkuunbaa loo oggolaa rag looma ogolayn maalin maalmaha ka mida nebigu wuxuu ku arkay nin xidhan kaatun dahaba wuuhi yacmudu axadukum ila jamratin min jimaari jahannam fayadacuha fii yadih waar midkiin ma intuu dhaqaaqaa buu u dhaqaaqayaa dhimbiil naar jahanname ah suu gacanta soo gashanaya ninkii baa iska tuuray hadhow tamarkuu nebigu tegey baa la yidhi waar dahabkaaga soo qaado oo ku intifaaco ama iibso ama islaantii iyo xaaskiiyo reerihu gee ilaa adun baa lagu diiday arrinkuna saasuu ahaa laakiin ninka nin cajiibuha wuxuu yidhi ma wax nebigii ilaahay tuuray baan ka daba tagaa walle kol haddii nebigu iga tuuray inaanan ka daba tegayn kii qaadanayoba qaado marka kaatunka nooca weeye asalkiisu nabigu calayhi salaatu wasalaam kaatunkani laba hawlood buu hayey mar waa kaatunoo dee waa xarago mar labaadkana waxa weeye waa shaambaddii innagoo haddaynu shaambadaha xafiiska dhigano taa gacantaada ku jirta wax ka aaminsani ma jiro waayo shaambadaadi waa la jabsan karaa xafiiskii mase waxa la doono lagu shaambadayn karaa iyagaabaad mooddaa inay naga yar xagga taxadarka sidaa awgeed qaabkee buu ahaa kaatunku wuxuu ahaa fiddo waxa ku qornaa xagga faska sare muxamadun sadarka uga hooseeya rasuulun sadarka ka sarreeya allahi sadarka ugu sarreeya hoos baa laga akhriyaya kor ha ka akhriyin allaahi rasuulu muxamed bay noqonaysaa macnaa aan cadib ahayn baa ka soo baxaya hoostaa laga akhriyayaa muxamadun rasuulullaahi saasay noqonaysaa wuxuu nebigu intaa raaciyey haddiiba markaa uu damco inuu xaajo guto oo suuligalana intuu kaantuka soo laabo ayuu gacanta ku laabi jiray si faskii hoosta u maro oo u qarsoomo magaca ilaahay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu mamnuucay in noociisa lagu qorto waayo waxay isu ekaanaya kaatunnadii khusuusiyadii baa meesha ka baxaysoo dee waa warqad ofishala ah oo dowlada loo dirayo haddii intaasoo qof iska samaystaan waxay doonaan bay ku qori karaan deet wuxuui noocaygaa ay u qoran tahay cid u qori karta ayay jirin arrinkiina ciduma dhaqaaqin khaatimuhu nebiga kaatunkiisu min fidatin buu wa fasuhu faskiisuna minhu fidadaasun buu ahaa wa naqshuhu nashqadda ku qornayd calayhi kaatunka nasuhu qoraalkiisu wuxuu ahaa muxamadun sadru maxamed sadar buu ahaa rasuulu sadru rasuulna sadar buu ahaa allaahi sadru laysa fiihi kasru intaa wuxuu ku buuxiyey beydka laysa fiihi kasru hadalkaasi ma kala jabnayne waa dhammaystirnaa wa fasuhu faskiisuna libaatinin gacanta xaggeeda hoosuu marin jiray xataa markuu caadi u xidhan yahay korka sare ma marin jirin hoostuu marin jiray yakhtimu bihi waa ku shaambadayn jiray wa qaala waxaan u yidhi laa yunqash yaan lagu nashqadayn calayhi kaatunka yashtabih waa isu ekaanayaae wax la midayaan lagu shaambadayn yalbasuhu waa xidhaa kamaa rawa lbukhaari sida bukhaari wariye wuxuu ku xidhay fii khinsarin faryaro yamiinin midig faryarada midig ayuu ku xidhanayay aw yasaari ama bidixdana waa ku xidhanay kilaahumaa labada xadiisba fii muslimin muslim baa wariyey wa yujmacu waxaa laysku waafajiyaa bianna daa labadan warba fii xaalatayni laba xaaladood bay yaqacu kala dhaceen aw khaatimayni ama laba kaatun kullu waaxidin mid kastaaba biyad gacan buu ku xidhnaa kamaa bifasi xabshiyin qad warad sida xadiis kale uu ku soo arooray bifasi xabshiyin kaatunka nebiga faskiisu xabashi buu ahaa qad warada waa soo arooray xaggee lagu xidhanayaa kaatunkii haddii baad kaatun qaadato ama fargashi aad qaadato xaggee baa lagu xidhanaya bukhaari waxaa ku soo aroortay keliya nebigu faryarada midig ku xidhan jiray muslimna waxaa ku soo aroortay midig iyo bidixba waa ku xidhan jiray oo labadaba laba xadiisoo saxiixa ah marka culimmadu waxay sameeyeen jamcin in layswaafajiyo waxay isku waafajiyeen qaarkood marna midig buu ku xidhanayay marna bidix buu ku xidhanayayo bidixduu ku xidhanaya wuxuu tusayey inaanay xaaraan ahayn in lagu xidhan karo idan haddaad saacaddii midig ku xidhato ama aad bidix ku xidhato yaan muxaadaro laguu gelin waxa weeye kii la doonaa lagu xidhanayaa wax xarajoo ka jira haba yaraatee ma jiro waxaa kaloo culimmada qaar ku jamciyeen oo xoog badan laba kaatun buu nebigu lahaa midna midig buu ugu xidhnaa midna bidix buu ugu xidhnaa kan ay ku qoran allah muxamed rasuullah midig bay ugu xidhnaa kan kalena faskiisu xabashi buu ahaa xabashigan waxay ku macneeyeen macdan xaggaa xabashida laga keeno ayaa kaatu ayaa looga dhigi jiray fas ama maye nashqadda nin xabashiyaa sameeyey markaa fasu xabshiyin saasay ugu nisbeeyeen wax kale maaha yalbasu wuxuu ku xidhaa kamaa rawa albukhaari fii khinsarin yamiini faryeerada midig aw yasaari ama tabidix kilaahumaa fii muslimin labadaba muslim baa wariyey wa yujmacu waxaa lagu jamciyaa bianna daa arrinta noocani fii xaalatayni yaqacu laba xaalay u dhacda aw khaatimayni laba kaatun oo kullu waaxidin biyadi midba gacanuu ku xidhan yahay kamaa waa sida qad warada ay soo aroortay annahu bifasi xabshiyin kol haddii layidhi faskiisu sida inay laba kale yihiin ayaa xoog badan ibnu xajar casqalaani iyo qaadi cayaadba halkaasay marayaan baabu dikri firaashihi sala allahu aleyh wasalam halkanna waxaynu ka gelaynaa nabiga firaashkiisii inaga marka istilaaxeenna la eego firaash haddii la yidhaahdo maxaa soo qaadaysaa mid buu soo dekaynaya sooma waa gogolun af carabi waa gogol kaasuu noqon karaa buushkaa wuxuu noqon karaa gogol kasii yar hoosaysa ilaa salli buu noqon karaa darmuu noqon karaa caw buu noqon karaa busta iyo go aad dhigatay noqon karaa wixii dhulka kaa xigaba hee firaash baa laydhaa laakiin dee la socotaan ay kayfiyatihi sheekhuna uu sii wuxuu yidhi wahuwa bikasri alfaa'i wa shiinin mucjama almataacu yuudacu taxta alinsaani liyanaama calayhi yaqii canhu albarda waada alxari firaash wax la macneeye alaab dhulka laysaga hoosaysiiyo oo kuleyl qabow laysaga dhigo ayuu sii macnaynaya firaashuhu min adamin waxashuhu liifun falaa yulhi bicujbin sahwuhu firaashuhu gogosha nebigu min adamin idiin bay ka samaysnayd idiin saan gog waxay ka samaysnayd harag laga shaqeeyey waxashwuhu waxaa lagu cabbeeyey oo hoosta laga geliyeyna liifun liif baa la geliyey ama xigga baalka laydhaa falaa yulhi muu mashquulinayn bicujbin lala dhaco sahwuhu quruxdiisa ma qurux badnayn firaash qurux badan ma ahaynoo dadka mashquuliya oo lala dhaco oo lagu ashqaraara ma ahayn wa rubbamaa marmariya marna naama inuu ku seexdaa laga yaabaa cala alcabaa'a cabaa'a waa buste buste la dhigay oo bihinyatayni la labalaabay buste laba goorsaa laysugu jebiyey ayuu marmar ku seexan jiray cinda bacdi niswati dumaradiisa qaarkood bustaha eer baa loo lalaabayay laba goor baa loo laalaabayay wa rubbamaa marmar iyo dhifna naama wuxuu ku seexday cala alxasiiri dermo iyo caw ayuu ku seexday maa taxtahu kama hoosaynin shay-un shay kama hoosayn cawda siwa sariiri sariirta mooyaane sariirtii caadiga ahayd ayuu caw iska duldhigtay ama salli iyo dermo ayuu duldhigtay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi firaashkiisu iyo waxyaaluhu adeegsadaaba wuxuu ka badbadiyeyoo aad u raadiyeyoo ku fikirayoo wakhti ku bixiye ma ahayn kolba wixii la helo ayuunbuu ku seexanayay saddex darajana way hayd firaashka caadigee kanaynu u naqaano ee la cabbeeyaa wuu lahaa firaash ka samaysan saan oo hoostana lagaga cabbeeyey xig liifku waa xigga wey xigu hargeysa adna ugu bixi jiray dumarkuna waa fadkin jireen barkimooyinkaa laga dhigi jiray firaashyadaa laga dhigi jiray waxaanu soo gaarnay iyadoo guryaha ama firaashku xig yahay ama uu baalgoroyo yahay baalgoroyo oo la cabeeyey iyo barkimooyinka iyo marka imika mooye wuxuunbaynoo caag baa waxaan mise muxuu noqonayaa caag baa laynoo bahaleeya liifku waa xiggan caadiga oo de waa laga shaqaysan jiray mar xarig laga dhigo mar lamsal axamed kolba wax laga dhigo waa laga samaysan jiray falaa yulhi bicujbin sahwuhu taas waa darajo darajada labaad bustaha guriga yaalla oo loo labanlaabo oo laba goor la laysugu jabiyo iskaga seexanaya habeen habeenada ka mid a ah ayaa afar jab laysaga dhigo afar goor loo labanlaabay marka afar la laysugu jabiyo firaash caadiyu noqonaya subaxii markuu ka toosay shawxalay baa waxoogay hurdadii la tagto salaatuleylkii ku yaraaday halkaygii ku celiyey buuri labanlaabkaygii haiga badinine bartii ku celiya bartii waa loogu celiyey marmarna wuxuu ku siixan jiray xasiir caw caadiya ama salli ay ku seexan jireen waxba ka xigin maal maalmaha ka mid isagoo qayluushaday oo xasiir ka toosay ayaa sidaa u eegay cumar dhinaciisoo dhan waxaa ku sawirmay cawdii su umar ilmeeye wuu ooyey rasuul allow gaalada boqorradoodiina waxay ku dangiigayaan intaasoo xariir iyo buush kala duwan bay ayay saa ugu cayaarayaan adiguna qaabkaasaa tahay markaasuu yihi maali walidunya cumarow anigii adduunya maxaana kala galay innamaa ana ka raakibin istadalla taxta shajara uma raaxa fatarakaha oo adduunye waxaan ku ahay nin geed hadhsaday oo markuu yar seexday duhurkii kadibna ka jaqaafiyo socoto ahaa miyuu dib ugu laabanaya geedkaa miy laga yaaba inuu madarada iyo arrimo iyo tawallada dhigto ma dhici doonto marka wuu ku yar hadhsaday wuu ku danaystay wuu ka dhaqaajiye markaa firaashka nebigu saasuu ahaa adugu wax alla wixii aad heshaaba iska goglanaysa bishardi waxay culimmadu shardiyaanuun inay waxan daahir yihiin iyo inaanay ahayn xayawaanaadka la mamnuucay sida harag shabeel iyo kuwa noocaasa inaanay harkaha ahayn laakiin wixii kaleed goglato waa iska goglanaysa la helo firaashuhu nabiga gogoshiisu min adamin saan bay ahayd wa xashuuhu waxa lagu cabbeeyey liifun xig falaa yulhii ma mashquuliyo bicujbin layaab kuma mashquuliyo sahwuhu quruxdiisa ay bahaa'uhu wa rubbamaa naama inuu ku seexdaa laga arkaa cala alcabaa'ati buste bihinyatayni laba jeer lalalaabay cinda bacdi niswati dumaradiisa qaarkeed wa rubbamaa naama cala alxasiiri xasiir yacaw inuu ku seexdana waa la arkaa maa taxtahu aanay kaba hoosaynin shay un shay siwa sariiri mooyaane sariirtii iyo caw keliya باب ذكر طيبه aladii كان يتطيب به wa صلوات salawaatu rabbi عليه calayh baabkanna wuxuu u baab yahay dikru tiibihi in la sheego oo la faalleeyo udugii alladii kaana yatatayabu bihi nebigu uduguu isticmaali jiray iyo cadarku isticmaali jiray in la sheego iyo wa kuxlihi indhakuushuu isticmaali jiray ee uu ku indhakuulan jiray ayaa la tilmaamayaa aiibu atiibu uduga iyo wanisaau dumarka xubibaa waa la jeclaysiiyey labadaba lahu nebiga waa la jeclaysiiyo alla jeclaysiiyey wayakrahu waa karaahiyaysanaya alriixa alkariiha urta xun ayuu karaahiyaysanaya kullah siday u dhan tahay wa udugu isticmaalana haaliyatun waa uduga haaliyada laydha wa misku waa miskiga walmisku waxdahu haaliye iyo miski wada socda iyo walmisku waxdahu miski keliya kadaaka waxaa kuula mid ah assuku nooca sukiga laydhaah bakhuuruhu bukuurku shito iyo fooxa iyo cuudku shitaana alkaafuru kaafuur buu ahaa waalcuudu nadiy iyo cuud qoyan geedka cuudka aynu u naqaano oo qoyan buu shiidan jiray wa caynahu ishiisana waa mafcuulkii lasoo qadimaye yakxuluhaa waxa uu ku eh, indhakuuli jiray bilismidi geedka ismidki laydhaah alaaatan saddex buu ayuunda kuuli jiray filcayni isha keliya lilitaari isagoo witreenaya wa ruya waxa la wariyey inatayni laba filyasaari bidixda uu ku indhakuulo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiis saxiixa ku tilmaamay abuurkiisa ilaahay abuuray inuu uduga iyo dumarkaba jecel yahay oo dumarna waa kayn in badan ka guursaday ee udugana aad buu u jeclaa wax la arkana wuxuu ugu necbaa urta urta xun ayuu necbaa marka wuxu xubiba ilaya min duniyaakum iibu wnisaa xubiba eh, ilaya min dunyaakum iibu wnisaa wa jucila quratu cayni fi salaa xadiidka culimmada qaar baa si qaldan u waxay wariyaan xubiba ilaya min dunyaakum alaa aiibu wnisaa wa jucila quratu cayni fi salaa lafdigaas alaa waa ku qalad waayo salaadu laysat min umuuri dunya wainamaa hiya min amuuri اddiin wa min umuuri اlaakhira markaa nebigu uduga aslanba uu jeclaa saynu soo marnayna wawiska waa udgoonaa udgoon udgoonba isticmaalayn ayaa macadhiidkiisu udgoona marka wuxuu necbaan jiray wax alla wixii ur ah hadday tahay shiir iyo waxyaalo ka yimid jirka ka soo baxaya iyo haday tahay afka wax ka soo kamkamaya ilaa uu gaadhay ninku hadduu soon toon iyo basal soo cuno iyo kuraas yaanu masaajka u dhowaanine gurigaa iskaga tukado famaa baaluka hadduu xabe sigaaro soo kala bakhtiisto ya meesha waa laga cararaya ama sharabaadooda ku yar buuqaan oo iska hagaajin kari waayo kullu hadii waxa weeye waa arrimo aan wanaagsanayn oo la doonayo in qofka musalligii iska ilaaliyo ee ilaahay ka baqanaya nebigu saasuu ahaayo waa necbaan jiray bal maalin ay doonayeen dumaradiisu inay arrin ka jaraan waxay ku yidhaha rasuul allow riixul kuraas baan dareemaynaa ha habaashay gumarto kale dee malab baan soo cunay alla iska daa malaha malabkaaba shinnidu ay ka soo cuntay bay yidhahdeen sudi dibba u cabbi maayo marka urtu waa waxaan wanaagsanayn nebiguna maba jeclayn qofkuna intuu itaali karo dee u haya biyo iyo waxaan dhaamin iyo caday ayaa u haya inaanu ur noocaasaba yeelanin nebiga diibkiisu iyo diibkanaynu isticmaallaa way kala duwan iyaga diibkoodu samays buu ahaa wax laysku hagaagaajiyey haaliyatun wa miskun haaliyada waxay ku tilmaameen miskigii oo ah damulghasaal si alla soo looga sameeya garamayno garanuugta dhiiggeeda qayb ka mida ah laga soo saara culimmadu markay ka warramayaan markay ka warramayaan adduunyada liidashadeeda ayaa waxay idhahdaan waxa loogu jecelyaybaa meel xun bay ka soo baxeen caanaha iyo miskigii iyo malabkii ya intii waxgay ka soo baxeen meel aan caadi ahayn uu uusiyo dhiig bay ka soo dhex baxeen haddana caana macaana waa caana doonanaya geel dhalay halkay ka yimaadeen falicraab meel xunbameel <laughs> ka soo baxeen miskiga waa kanoo dhiig buu ka soo baxaya haye baalka la yidhaahdo shinnidumalabkuna shinnida matagta waa matageedii waxaa kuu soo raaca xariirta xariirta bahal darxi duudatulqas la yidhaah darxigaasaa dabada ka keena baasha lagu xarooganay xariir baan xidhano adduunku inaanu meelba jirin ayaa lagu tusaya hadii intii ugu fiicnaydba ay meel daraniya daadiis ka soo baxeen marka waa miskigi iyo cambarka cambarkana waxaa soo matagaa la yidhi yaxaaska nibirgimiyam yaxaaskii nibirgi maan isku mid ahayn laba isku mid ma labay kala yihin waay nibiriga dheh haye waxba ay kordhiseen khayr allah iyo cuudkiina caadiga geedkii cuudka ahaa iyo kaafuurkan aynu inagu meydka marmarino afartaasoo laysku daraa haaliye laydhaa marna wuxuu nabigu isticmaali jiray khaaliyadii iyo miski uu ku sii xoojiyey marna miski keliyuu isticmaali jiray marna wuxuu isticmaali jiray mid laydhaa asuk oo isaga ay ku tilmaameen culimmadu nooc ka mida diibka unba yidhahdee halkaa umay dhaafin xagga bukuurka waxa la shito wuxuu shiyan jiray alkaafuur geedkaa laydhaa dabka ku ridi jiray cuudka caadigee qoyanna waa ku ridi jiraoo geedka uudka la ydhaahdo ayuu shidan jiray labadana waa shidan jiray xagga indhakuushana nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu isticmaali jiray al alithmid indhakuusha caadigae la yaqaanaa xilligii nebiga labun bay ahayd ismidkan oo kagu qaalisana caafimaadka indhahana u wanaagsan iyo asabira dacarta mid laga sameeyey oo qofka dumare ixdaadka samaynaysa waxaa laga ilaalin jiray kuwa kaloo dhan laakiin kuwa dacartoo kale iyo waa loo marin jiray habeenkiina ha marsato maalinkiina ha iska maydho innaga soomaaliga haddii laydhaha nin baa indhakuushay muxuu qaadanaya nin dumarka shabahay soo laakiin waa la indhakuulan karayaa caafimaadka indhahana qayb weyn bay ka tahay nebiguna indhakuulan jiray isha midigna saddex buu marin jiray isha bidixna laba isugeyntu maxay isku noqonayaan shan witriguu ilaalinaya axaadiista qaarna waxay tilmaantay saddex iyo saddex mid walba witrigeedu gaar midigtana witr gaara bidixdana witri gaara adiibu uduga iyo wanisaa'u dumarka xubibaa lahu waa la jeclaysiiyey wayakrahu waa karhaya alriixa urta alkariha la necab yahay kullahu say u dhan tahay wadiibuu udugiisu khaaliyatun wa misku waalmisku waxdahu marna miski keliya kadaaka suku sukigu waa nooc ka mida uun uduga bakhuuruhu bakhuurka uu shitaana alkaafuuru weeye iyo alcuud nadiy annadiy waa arad cuudka qoyan wa caynahu ishiisana yakxuluhaa bilithmidi ismidka ayuu ku indhakuuli jiray alaaatan fi lcayni yakxulu alaaatan fi lcayni lilitaari witri isagoo raadinaya saddex jeer buu marinaya wa ruwiya snatayni fi lisaari bidixda inuu laba marin jirayna waa la tilmaamay baabu dikri shayin min mucjizaatihi sal allahu alayh waaalih wasalam halkana sheekhu wuxuu mucjisooyinkii nebiga ilaahay siiyey mucjiso waxaa la yidhaahdaa amrun khaariqun lilcaadati maqruunun bitaxaddi arrin ka baxsan caadada caadiga ahoo aynaan u baranin oo ay la socoto nebi baanahay ahay markaasaa mucjiso la yidhaahdaa magacan mucjisana waa magac dambe oo xaadisa oo culimmadii dambe u bixiyeen salafku waxay u yaqaaneen dalaa'ilu nubuwa daliilada caddaynaya nebinimada aayaatu nubuwah baraahiin nubuwa saddexaase u yaqaaneen mucjisaadka mar dambaa loo bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala nebiyada mucjisooyin buu ku ayidaa laakiin daliilun bay u tahaye shardi uma aha qoloyin baa shardi uga dhiga nebi waa hadduu yahay waa inuu mucjiso yeeshaa shardi maaha laakiin waa daliil qodobka labaad mucjisaadku waxay u qaybsamaan qaar macnawiya sida qur kale iyo qaar xisiya sida kuwanaynu arki doonno ee ishuu qabanaysa ee la taaban karo mucjisooyinku ma leeyihiin abulqaasim alqushayri sheekha laydhaha wuxuu yidhi mucjisadu xad bay leedahay xadkeedu waa maxay wad wad wad oo mucjisa ma gaadho walad bilaa waalidah sidii ciise oo kale iyo nebiyulaahi aadam oo kale iyo xaawo oo kale iyo xaaladdaa ma gaadho mucjisadu oo nebi keeni kara ilmo aan waalidba dhalin ma jirta wixii ka hooseeya shay isbedele iyo hal buur ka soo baxda iyo dayax kala barhma iyo biyo meel kasoo waxaaso dhan waa awoodi karaa laakiin ilmo aan aabba dhalin ma keeni karaan culimo badanna waa ku waafaqeen waxay idhahdeen waa runtii ragga qaarna waxay dhahen maya taxdiidkaasi ilaahay waa awoodaa wax walba inuu nabiga siiyo mucjisooyinkuna kol haddii kuwii dhintaba qaar soo noolaynayeen biidni illaah taasina xad ma leh waa iska khilaafiya oo mawduuceennay ahayn nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi wa akharu alambiyaai mucjizatan nebiyada isagaa ugu mucjiso badan ilaa wal imaamu shaafici yidhi nebiyada ilaah rususha mid kasta noocii la siiyey wax lamida waa laga siiyey qaar u gaarana waa la siiyey oo aan lala lahayn culimmada qaar waxay yidhahdeen mucjisaadka nebigu kun bay gaadhayaan kun mujiso qaarna waxay yidhahdeen way ka badan yihiinoo alaaata aalaaf bay gaadhayaan oo weliba aan quraanku ku jirin qur-aankana waxaa ku jira bay yidhaahdeen lixdan kun oo mucjiso kullu haada shuraaxdu iyagunbaa arrimaha sheegaye arrime innagu aynu tirinoo tirakoobnay ma aha waalcuhdatu calayhim iyagaynu iska saarnaa tirakoobka acdamuha mucjizat lqur'aani tabqa cala tacaaqubi alasmaani kadanshikaaqu lbadri xata infaraqa bifirqatayni ra'ya caynin xuqiqa acdamuha mucjisooyinkaa ilaahay siiyey ta ugu weyni mucjisatu lqur'aani waa mucjisada qur'aanka tabqaa way jiraysaa calaa tacaaqubi alasmaani xilliyada iska daba imanaya intay doonaan ha gaadhaane way jiraysaa ilaa aakhiru zamaanka adduunyadu markay soo dhammaan doonto ayuunbuu dhammaanayaa marka acdamu mucjisatin linabiyina almaxbuub huwa alqur'aanu almajiid qur'aankan majiidka ah mucjisadiisa weye waana mucjisa khaalida haddii la dhaa ushii nebi muuse meeday dee meeday dayixii dilaacay mee dee mee laakiin mucjisadii qur-aanku meeday waa tan ama laabta hebel bay ku jirtaa ama musxafkiiba waa kan marka waa aayaad bayinaada oo laabaha ku jira dadka culimmada ah marka mucjisada qur-aanku loo dhiga ma leh awalam yakfihim ana anzalna ilayka alkitaaba yutla calayhim marka mucjise la weydiiye ilahay wuxuu odhan jiray oo miyay kafeen weyday qur-aankanaan u soo dejinnay may kaa iimaansadaan mucjise ka weynyo ma jirtee mee maangaabku wuxuu leeyay tani waa mucjisa macnawiya oo la hadlaysaaye anigu waxaan doonayaa far waaweyn in laygu dhigo solomedha laba shub iyo saddex shub ugu dhacaa hadalku waxaan doonayaa lay waaweyneeyo markaasaa loo waaweynaynayaayo tusaalayaal baa la siinaya waa kan kadaa waxaa la mida inshiqaaqu lqamari inshiqaaqu lbadri tobnaad kala barhmay xata infaraqa ilaa u qaybsamay bifirqatayni laba gobol ra'ya caynin xuqiqa xuqiqa waa la xaqiijiyey ra'ya caynin isha aragtideeda lagu xaqiijiyo ishaa la saaray isagoo qaybsan qadiyadda inshiqaaqu lqamari waynu soo marnay mucjisat lqur'aanna waynu soo marnay waa mucjisooyinka waaweyne nebiga la siiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay sugan yihiin oo ay ku sugneen quraanka aanka iyo mutawaatiru samaac iyo ijmaacba waa inagii soo marnay waqazawaa waa u soo duubay lahu lilnabiyi nebiga waxa u soo duubay alilaahu ilaahay baa u soo duubay xaqan dhab ahaan alarda halkaasu markaa mafcuulkiisa waa dhacaya maqriban laha wa mashriqa maqriban laha wa sharqan saasaa idin qoran mise wa mashriqan sharqan maqriban laha wa sharqa wa qaala wuxuu yidhi maa zawaahu lii wuxuu ii duubay sayabluqu waa gaadhayaa ilayhi meeshaa soo duubay mulku ummati maamulka ummadaydu fabalaguu deetana waa gaadheen halkaa haddaynu laba mucjiso kusoo aragnay mucjisadii qur-aanka iyo tii tii saddexaadna waa tan waa maxay mucjisadani ilaahay baa nebiga u soo duubay oo u soo laabay labada dacal ee adduunyada galbeed iyo bariba ayuu soo duubay ilaa wada daalacday dabeetana wuxuu yidhi in xadiis tawbaan fii saxiixayn ina allaha zawa liya alarda fara'aytu mashaariqaha wa maqaaribaha wa ina ummatii sayabluqu mulkuha maa zuwiya lii minha ilaahay wuxuu ii soo laabay labada dacale adduunka deetna waan wada arkay ummaddayda maamulkeed iyo dowladnimadeeduna waa gaadhayaa intaa laysoo duubayba mucjisadii way xaqiiqowdeeyo islaamku waa kii faafay xaggaana wuxuu u gaadhay jina halkaana wuxuu u gaadhay liyun magaalada labaad ee faransiiska ayuu gaadhay marka muxuu jiraa ingiriiska iyo dadka wax ismooda waxbaba muu jirin weliba xadiisku wuxuu tilmaamay mashriq iyo maqhrib waa inta islaamku aadka ugu faafay koonfur iyo waqooyi wuu ku faafay aad ugumuu faafin waayo intii loo soo laabay kumay jirin xaggana umuudh sii dheeraanin xagga waqooyina aad ugumuu sii dheeraanin laakiin labada uu aadka u fogaaday waa almashriqu waalmaqhrib tiina way dhacday markii dambe ee andalus dib loo qabsaday isbaaniya iyo burtuqaalna waxay joogtay fargana iyo gana fargana oo jeynaha dhinaceeda ah iyo gana oo dalka gaana laydhaa taqaanaan intaasay isu kala jiraa islaamku waqaza waa wuu u soo duubeen lahu ilaahay duubidda noocaasii berigii nebiga mucjisay ahayd laakiin iminka agtiinima mucjisay ka tahay iminka layf baad soo gelaysaa kii adduunka koonaha ugu sheeye joogay ayaa halkaa ka kaftamaysaan waa ili gaari goormuu kaa dhacay nin waad naaxdaye eh? timina waa kugu baxeene he iminka kii ugu baallayey baad arkaysaa toos oo arkaysaa magaalooyinka qaar baa lagu qabanaya waxa isdhaadhaafaya baabuurta isdhaafaysa iyo wixii berigaa ilaahay subxaana wa tacaala nabiga sii tusay unbaa iminkana tiknolojiyad lagu haahaabanaya lama wada gaadhaye waqad sawaa lahu lilaahu ilaahay baa u soo duubay xaqan run ahaan alarda arlada maqriban laha galbeedkeeda iyo wa sharqan berigeeda wa qaala wuxuu idhi maa zawaahu lii wuxuu ilaahay ii soo duubay sayabluqu waa gaadhayaa ilayhi maagaba mulku ummatii ummaddayda maamulkeedu waa soo taabanayaa fa balaguu way gaadheen waxanna waa reemay jidcu nakhli jiridda timirtu lamaa faaraqa markuu nebigu ka dhaqaaqay ayaa u reentay limimbarin ay ilaa mimbarin markuu u dhaqaaqay ilayhi nebigu u reemay xataa actanaqa ilaa uu nebigu u soo noqdayo oo uu taabtay wa nabaca almaa'u biyo ayaa ka soo baxay oo fajaasha burqaday kasratan fara badnaan min bayni isbacayhi labadiisa farood hayra mara hal mar wax ka badan wa sabaxa alxasa quruur waxaa ku tasbiixsaday bikafihi calaa cashiisa bixaqin dhabahaan kadaa waxaa kuula mida aطacaamu cunnadu nadaqa waa hadlay cindahu rasuulka agtiisa bihi bihaadaabuu ku hadlay wa shajarun geed iyo wa xajarun dhagax qad sallamaa way salaameen calayhi nebigay salaameen nudqan iyagoo hadlaya wadiraacu dhudhunna kallamaa waa la hadlay waqad shakaa waa u cawday lahu linabiyi waxaa u cawday albaciiru awr ituhid markii la dhibaateeyey ee la rafaadiyey wa binubuwatina shahida lahu waxaa u markhaati kacay adibu yey baa uga markhaati kacay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi nebinimada halkan sheekhu wuxuu ku sheegayaa taqriiban toddoba ayuu ku sheegay mucjiso ta koobaad waa xaniinuuljidci waynu soo marnay nebigu wuxuu ka khudbadayn jiray tiir timireed dabeetana muddo ka khudbadaynayey ayaa mimbar loo sameeyey maalinkii koowaadee mimbarka u wareegay ayaa waxa reemay ee tiirkii tareen la wada maqlayo deetana uu soo degay nebigu wuu taabtay markuu sidaa u taabtay buu aayar aayar aayar aamusaya saxaabadu waxay leeyihiin sidii ilmo aad u cabaadayay oo hooyadii laabta ku qabatay suu aayar aayar soo aamuso ayuu isna u aamusayey ilaa markii dambe shibta u galay taas waa mid ta labaad waa waa tashanaade nabculmaa'i min bayni asaabicih waxaan mar ahayn oon laba ahayn oon saddex ahayn nabiga gacmihiisa inay ka soo burqadeen biyo oo dhacdooyinku waana dee siirada waa lagu wada yaqaana waxaa mid ah mid ka soo qaadane iyadoo meel cidla alla ah marayo oo la biyobeelay ayuu nebigu yidhi waar biyo raadiya labadii nin ee la yidhi raadiya ayaa ku soo baxay gabadh awrkii laba waxay dhex fadhidaa laba sibraaroo waaweyn ayay dhex fadhidaa dabeetana waxay dhahay ajib rasuul allah sita ayu rasuulin sayid muxamed say tidhi haada saabi ma kii bidcoolaha rasuulka ilahay u tag bay idhaahdeen say rasuulkee sayid muxamed say ma kii bidcoole la sheegayey na waa kaad u jeedda bay idhaahdeen ina mari ku murmimayno horta hawshaas dabeetna markii loo yimi ayaa la soo dego waa la soo dejiyey sibraar ka midaa la furay xaggeedkaad horta biyo xaggee kugu dhow waxaad tidhi xalkaa aan marayo xilligaa aan marayo xilligeedii baan saacadood ayaa biyo idinku xigta intaasay soo socotay haye misaadadii baa la furay nebigu wuxuui weelashiina soo dhoweeya waxna waa ku akhriyey weelashaa la buuxiyey ka weysaysta waa laga weysaystay rag janaabo qabay ka maydha waa laga maydhay ka cabo ka hirqada waa laga cabay deeta wuxuu idhi weelkaaga eego gabadh yahay naga xisaabso naga tirso ya dabeetana saasay u egtayoo alle waa u buuxaa wuxuu idhi raashinna u soo ururiya raashinna waa loo soo ururiyey afka ka xidho u rara raashinna siiya waa la siiyey markay reerkoodii u tagta bay tidhi ji'tukum min cindi asxar nas aw rasuuliillaah waxaan ka imi kii labadan ugu adduunka iyo cirka iyo dhulka kii ugu sixirka badnaa ama waa rasuulilaahi labadaa ma saddexayso dhacdooyinkii bay uga sheekaysay deetana berigii dambe ciidanka muslimiintu markay weerar yihiin reerkooda waa la dhinac mari jiray waar gabadhii berigii biyada ku intifaacnay dhinacinaga marya markaasay ku tiri gabadh caqli badan bay ahayde oo reerahaba waa talagelaye maxaa laynoo dhaadhaafaya wax kale laynoo dhaadhaafi maaye biyihii berigii laynaga cabe weeye ma islaamnaa iyo haa way maalin kalena weel yar baa loo keeno gacantu saa u geliye way badnayd intaasoo xaalo dabeetana saxaabadu waxay yidhaahdeen waxaanu arkaynaa biyo halkaa ka soo boodaya sheekh ladhaa alciisi ibnu cabdisalaam wuxuu leeyahy tani waa khaas nebi ilaahay oo biyo gacmihiisa ka soo baxeen nebi maxamedun baa jira salawaatu rabbi wasalaamu alayh mucjisada lixaad waa tasbiixu lxasa saxabada waxay leey nebigu intuu quruurux saa u qaado ayuuna maqashiyaa quruure subxaan allah subxaan allah subxaan ayuuna maqashiyaa soo haddana dhigaa qaar kaleu qaada subxaan allah saasoo ciyaaraya sunatu saa taana way arkayeenoo abidar iyo ayaa warinaya bazaar abu nucaym dabaraani culimo ba baa warinaysa mucjisada toddobaad waa tasbiixu tacaam unadu inay tasbiixsato nebiga marka cuntada lasoo hordhigo cabdullahi mascuud iyo waan maqlayni bay leeyihin yadoo subxaana allahi walxamdu lilaahi leh cunnadu ayaan maqlayni ta sideedaad waa geedka iyo dhagaxoo nebiga bariidiya abu nucaym wuxuu ku sheegaya fii dalaa'il nubuwa kuntu acrifu xajara bimakka kaanuu yusallimu calaya intaan nebiba laga dhigin dhagaxi salaama markii dambena dhagaxaanta iyo dhirtuba waa ay salaami jireen ta sagaalaad waa takliimu diraac dhudhunkiibaa la hadlay jeenigaa la hadlay maalintii khaybar lagu sumeeyey ee zaynab bintilxaris ay sumaysay jeeniguu soo qaatay ee uu mar hudhay ee idhi yaa rasuul allah waan sumaysanahay isu dhigay saxaabi aad u gaajaysnaabaa ruray oo calaaliyo liqay oo hadhow ku dhiman doona bishri ibni baraa taasina waxa weeye waa mucjise cajiiba ah. wuxuu uhi ina hada alcadma la yukhbirunii annahu masmuum laftanaa lafteeda ii warantay inay sumaysan tahay mucjisada tobnaad awr baa nebiga cabanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa sheegaya cabdullahi ibnu jacfar ibnu abi aalib wuxuu ihi nebigaan la raacay awr deetana beer buu galay awrkii beerta lagu waraabinayey ayaa nebiga xaggiisa u soo cararay oo dhuunta dhulka dhigay oo ilmeeyey markaasaa wuxuu yiri awrkani wuxuu ka cabanaya waarmee ninkii lahaa nin dhallinyaro ansaariyaa soo booday anaa la rasuul allow waad ashkataysanti waa lagu ashkateeyey yaa ku ashkateeyey awrkaagaa wuxuu ka cawday annaka tud'ibu wa tujiicuh waana daalisaa waanad gaajaysiisaa laba arrimood aan la ysku dari karin ayaad ku dartay dee isku darin labadaas ma qabtaane dhergiyo dee ka shaqaysii haddii kale wakhti fiicanna ka shaqaysii cunno fiicanna si waxaa la midoo ah ta koobiyo tobnaada shahaadatu di'bi lahu nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yey ayaa u markhaati furay nebinimadiisa dabaraani iyo abu naciim waxay warinayaan ninbaa wuxuu la joogay adhi deetana adhigiisii waxaa soo weeraray yey neef buu la booday neefkiibuu ku eryaday uu ka riday intuu yegisaa u soo fadhiistay bari ee dabada dhulka dhigay ayaa wuxuu idhi wuxuu yidhi alaa tattaqi allaah taxuulu baynii wa bayna risqin saaqahu llahu ilaya horyaahe maxaad iiga reeanaysaa arsaaqada ilaahay siiyey baad masuu yidhi subxaana allah dibun yatakalam war mayay baa hadlaaya sudi maanaad ila yaaban tahay waxa ka layaab badan nebigan ka soo baxay labada xare dhexdooda labada shilcas waa madiina laba buuroodoo shilcasa ayaa ay u dhaxaysaa nebigaasaa ka cajab badan wuu soo dhaqaajiyey ninkii wuu yimi waanu islaamay qadiyadiina waa u sheegay saxaabadii baa dib u yatakalam mayaybaa hadlaya tuu ana u'min wa abu bakrin wa cumar anna rumaysanahay abu bakr iyo cumarna waa ama idinku la yaaba ama ha la yaabina markaasoo kaliyana may dhicin marar badan bay dhacday yay waraabo laga riday neef adhiya oo isna yidhi man lahaa yowma dibi yowma dabci buu yidhi maalinta waraabuu raacaya mataqana bu maanta iga ridaye maalinta waraabuu raacaya maad garanaysa oo markay dadku madhaane lasii dhimanaayo waxay xaalado badanoo noocaasuu nebigu ka sheekeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa jaءa maratan qada'a alxaaja falam yajid sitran siwa ashaaa wa miliha lakinhuma bacudata amara kula minhuma faatata takhudu larda dii wadii xataa qadaa xaajatahu amara kula famada wa jaءa maratan mar buu yimi qadaa'a alxaajati halka loo xaajo guto ayuu tego kaadibuu u baxay falam yejid ma helin sitran gabaad siwaa ashaa'a ashaa'a mooyaane ashaa'adu waa timir yar kee timireed aan weynaanin oo weli curdina ayuunbuu helay iyo wa milihaa ashaa'a kale geed yaroo kaleo isna timira laakin ha yeeshee humaa labadoodii bacuudataa way kala fogyiin amara waa amray kullan minhumaa mid kasta uu amrayoo faatata way yimaadeen kaalay buu i bal sukaalaya labadiinnu maxaa idin kala fogeeyey sukaalaya way isu yimaadeen takhudu larda iyadoo dhulka jeexaysa dii wa dii tanna soo jeexday tanna dhulkay soo jeexday xataa qadaa ilaa uu dhammaystay xaajatahu dantiisiina amara waa amray kullan mid kasto famadaa waa iska tego halkiisibuu ku laabtay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kaadi buu u baxay wuxuu waayey wuxuu ku gabaadsado geed yaroo dhuubanoo geed timireed u arkay iyo mid kale midkii keliya waxba xafidi maayo wuxuu idhi adiguna kaalay adna kaalay sida caadiga dadka loogu yeedho ayuu ugu yeedhay tacaalay tacaalay way yimaadeen iyagoo dhulka saa jeexaya markay isku dhegeen markaasuu nebigu gabaad ka dhigtay hawshiisii markuu dhammaatayna waydinkaa buu yidhi waydinkaa yaa cabartiinnii ku laabta halkoodii bay ku laabteen way eegayaan tan oo keliya maaha dalaa'ilu nubuwa akhriya albayhaqi dala'il nubuwa kitaabkiisa dhacdooyin la yaab luu sheegaya fara badan waxaa nin gaaluu la hadlay oo caraabiya wuxuu idhi war aniga calaamadii ku raacnay oo hadal uma baahniye wuxuuhi geedkaa maaragta ha toga xaggaa ka u yeedho oon ka hadliyo ka warran sidee iguba dhan geedkiibaa dooxii ka soo dhacaya oo soo dhaaxay dhulkii soo dhaqaaqay halkan u yimi iska warran haye maxaan ahay anta rasuulullah rasuulkii ilaahay baa tahay carabigu waayaa bayin dheg walbaa jaambay leekaat deeta wuxuuhi ku laabo orodoo dib u socdaa bahalka wuu islaamay mu odhan waa sixir marka ilaahay waa u sahlayoo howlaha noocaasa allah u yasiray wa jaa'a waa yimi maratan mar qadaa alxaajati ay makaana qadaa alxaaja falam yejid ma helin sitran gabaad siwa ashaa'a timir yar wa miliha iyo mid la mid humaa bacuudata waa kala fogaadeen amara waa amray kullan minhuma mid kastoo ka midii fa aatataa way timi takhudu iyadoo jeexaysa alarda arlada dii wadii tan iyo xataa qadaa xaajatah amara waa amray kulan famadaa wastalafad waxa u soo tartamay waxa u soo dhowaaday ilayhi nebiga waxa u soo dhowaaday sittu budni lix halaad linnaxri oo la dhuundhabeeyey ayaa u soo kala tartamay kullun mid kastaaba saabiqu wuxuu u dheeraynayaa litacni dhuunta in laga liso qisadan cajiibkaa waxaa soo saaraya abi daa'uud iyo nasaa'i bayhaqina wuxuu ku soo saaraya maaratay dalaa'il nubuwa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalin ciida lix halaad buu doonayaa inuu qalo lixdii halaad buu mididii soo qaatay lixdu way soo tartameen ta ugu horraysay nebiga gacantiisa uu ku gowracayo ilaa la kala horayo la kala joojinayay ajiib xayawaanku idraak bay leeyihin haddaad mid halkan ku qasho way kaa didayaan dhiig hadday arkaan waa didayaan lo'dana waaba laga ilaaliya intay weeraxaan ayay wax maaruqayaan hadday dhiigga arkaan xoolihii noocaasee wax fahmayey way u soo tartameen gacanta nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyaduna waa mucjisa mucjisaadka nebiga kamida marka xadiisku wuxuu ku daraya shan bay ahaayeen ma lix bay ahaayeen ma toddobay ahaayeen shaki buu gelinaya laakiin sheekhu halkii dhuxun buu ka qaato lix buu yidhi wastalafat waxa u soo tartamay xagga dhowaanta ilayhi ila nabiyi sittu budni lixalaad budn waa jamcu badana waa tulud weyn linaxri kullun saabiqun liacni kullun mid kastaaba saabiqun waxay u tartamaysaa liacni dhuunta in laga liso wa wanadarad way duushay caynu qataada qataada ibnu nucmaan ishiisaa duushay oo farad waa soo celiyey tilka ishii nooca ahayd fa kaanad waxay noqotay min min saxiixatin axad ay min axadi saxiixatin mid saxa ta ugu cajiibsan bay noqotay wa bari'ad way bogsatay caynu caliyin id xilligii tafala uu ku tufay fiiha iyada liwaqtihi islamarkiiba wamaa caada xasal wamaa xasala may dhicin caada inay ku soo laabatay xanuunkii wabnu catiikin ibnu catiigna rijluhu u lugtiisii ayaa usiibad wax ku dhaceenoo jabtay fa hiya iyaduna bimasxihi masaxaaduu ayaa beri aday ku bogsatay sariican degdeg ku bogsatay wuxuu halkan ku keenayaa afar iyo toban iyo shan dhacdo saddexdaa dhacdo cajiiba ta koobaad waxay ku dhacday qataada ibnu nucmaan alansaari dagaalkii beder ayaa wax lagu dhuftayoo ishaa booddo halkaa ku dhacday bartaasa ku dhacday me uxud cafwan dagaalkii uxud bay ahayd deetana intuu soo qaaday buu nebiga ula yimi yaa rasuul allah dee waa taashii iga soo duushay deeta wuxu uhi fadhiiso bismi illaah wuu ku celiyey qalliin baa lagu samaynayaa iyo waa lagu suuxinayaa iyo ha sujuudin iyo hee balastarka waxaasi ma jiraan waa mucjisa ilaahiya markiibaa ku dhajiyey dhaqaaji wiilo raggaaga dhinaca ka raac wax iska raw waxay noqotay isha ugu cajiibsan weliba hadday ta kala bakoorooto iyadu maba bakooroobi jirin hadday tana yar shiiqdo iyadu may shiiqi jirin fulleerku iska daaran yihi mar walba iyadu isma bedelayso taasi mucjisay ahayd mucjisada labaad waxay ahayd khaybaro la weerarayo aroorta oo adkaatay oo intaasoo qalcadood lagu rafaaday ay nebigu yidhi aroorta qalcadda nin baan u dhiibaya qabsanaya ilaahay iyo rasuulka jecel rasuulka iyo ilaahayna jecel yihin habeenkii waashay waa kuma waa aniga maaha waa kan anaa caynkan habeenki waa laysku wareeray nimaan hawshaba ku jirin oo labada indhood la itaal daran bokooradu oo bahal kulul se laga sheekeeyo ayaa xagga dambe iska jiifaa maba ku jiro doodii subaxii markii la yimi lasoo diyaargaroobay raqa luqundiilaynaya isdheeraynaya islaha lagu arko ayna caliyun ayna caliyin calimee sidhi huwa daa armad waa bakoraysay xagga dambu jiifa ha loo yeedho nebigu saasuu ugu tufo gacantuu mariyey biririx dib oo dabaysa xanuunsanin weligiioo dambana indhuumay xanuunin deetana dhaqaaji buu yidhio oh, ciidanka kaxeeyoo waa ku kaa laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam qadiyadda kale lix iyo tobnaad waa ibnu catiik cabdillahi ibnu catiik niman oo maalqabeen ah oo nebiga looga taag waayey nin la ydhado ashraf ayaa kacb ibnulashraf ayaa nimanka la ydhaa aws ay dileen oy ka takhalluseen khasraj baa yidhi waar nin kaloo aynu inaguna de waa la tartamayaaye nin la ydhaa abuu raafic oo deggan meel khaybar ku dhow oo halkaa wax ka soo abaabulaa aydhaa ninkaasaynu miraynaa koox lixa bay ahaayeen way mireen habeenkii bay guriga ugu daateen kaarte caji bay sameeyeen way soo dileen cabdillahi ibnu catiig markay dhammeeyeen isagana ciidanka watay ayuunbuu lugta meel la waayo wuu duulay deetna wuu jabay saxaabada way soo qaatay way soo wandaafiyeen ilaa iyo madiina markay nabiga u keeneen buu ihi maxaa dhacay hawshiinaan soo gudanne gaalkii xumaana waanu basrinay haye laakiin dee lugta ay jabanoo fidi uu fidiyo saasuu taabtay khalaas lagu dhiibin maayo boola lagugu xidhxidhi maayo bire lagu gelin maayo weligaa waa birrix weeye wuu dhaqaajiyey dib oo dabaysana waxba umay noqonin wanadarad way duushay nadara deelku waa daal muhmala wanadarad caynu qataada faradda tilka waa soo celiyey fa kaanad waxay noqotay min saxiixatin axad ay min axadi saxiixatin mid sax ah ta uga cajiibsan bay noqotay wa bari'ad waa bogsatay caynu caliyin ittafal markii uu ku tufay fiiha iyada uu ku tufay liwaqtihi ay fii waqtihi iska xilligiiba wamaa caada xasala wamaa xasala caada inay soo laabatayna ma dhicin dib uguma soo laaban wabnu catiikin ibnu catiik cabdullahi ibnu catiik weeye rijluhu lugtiisa usiibad waxbaa ku dhacay fahiya iyaduna bimasxihi sariican beriad fahiya beriad waxay bogsatay bimasxihi masaxaaduu masaxay sariican deg deg wa qaala wuxuu nebigu yidhi aqtuluu waxaan dilayaa ubay bna khalaf khadashahu waa xangaruuftay waa xagtay khadshan xagasho yasiiran yar oo fanxataf tiibuu u dhintay kadaakum waxaa la mid ah umayatu bnu khalafi qutila waa la dilay kaafiran bibadri fa wuufii waa la oofiyey wacadda waa tiriyey fii badrin lahum wuxuu u tiriyey masaarican meele ay ku dhimanayaan kullun mid kasta bimaa lah ay biladii sammaa lah halkii uu magacaabay ayaa qad surica lagu legday halkana wuxuu ku sheegayaa toddobyotobnaad iyo sideed toban sagaaleto saddexaasu israaciyey toor waxa weeye ninka ladhaha ubay ibnu khalaf wuxuu soo iibsaday qacuud qacuudku waxa weeye qaalin qaalin lix oo taabaran ayuu soo qaato wuxuu yidhi qaalinkaa maaragtaa maalin walba nebiguu tilmaamaa qaalinkaa waxaan u iibsaday inaan kugu duldilo anoo saaran baan ku dilaya nebigu wuxuu bal ana aqtuluka insha allah may anaa ku dilaya waa kala tagaa waa makaa jihaad ba looma jeediyo lama dhowaba maalin kale u yidhahdaa maogtay bahalkii waa kii halka ku xidhan gacanteeda mid ahan ku bixi nin wuxuu bal ana aqtuluka insha allah mee taadu run maahee taydaa dhaba waa hore iyo dambayso qofka keliya gacanta nebiga ku baxay waa ninkan ubay ibnu khalaf halkaa qof waana halkuu nebigu yidhi ashaddu nnaasi cadaaban man qatala nebiyan aw qatalahu nebiyun dadka waxaa ugu cadaab daran nin isaguu nebi dilay iyo ninuu nebi dilay labaasaa ugu cadaab daran ama gacan nebi buu ka baxay ama nebi buu khaarijiyey labadaa cid ka darani ma jirto kani waa kan ubay ibnu khalaf dagaalkii uxud oo aad looga bursaday muslimiinta oo xaalad xun ay ku jiraan ayuu soo istaadhay ama faras ama awr wuxuu wataa watee wuu ordayaa ayna muxamed laa najowtu innajaa buu leey mee muxamed hadduu badbaado aanaan badbaadayn midkaayuunbaan badbaadayn waa tananaa midkan yaa dhimanaya laa najowtu innaja saxabi waxba ma tooganaa meye buu yidhi daaya noo dhexeeye iska daaya saxaabi buu ka qaaday baalka yadhaa gamuunka hoota yar oan weyneyn waran yaroo gaaban deetana wuu gilgilay saasuu gilgilay inay dee adagtayan kale ninku wuxuu xidhayey koofiyad bireed iyo diric bira wuu soo dhawaaday wuu soo dhawaaday bismillah saasuu yidhoo oh, halkaasuu kaga dhuftay in yar bay saa u goosatay wax weyn haddaa may wada gelin dhinacay saa u goosatay wuu kala noqday wuu kala jireeyey wuu qayliyey wuxuu u qaylinayaa oo maarata u ciyayaa sida dibigu u ciyo uu dinaahiyaya saase waagamaariye ma waxaanaad la dinaahiyaysaa siduu wallaahi maxamed buu haadee ma cid kaluu aha maxamed buu haaye candhuuftii igu dilaa buuhi iska daa low basaqa calaya laqatalani candhuufaan ku dhiman laha iska daa ballan buu ii qaaday wallahi waan baxaya laba habeen buu sii noolaa khalaas waa khadsha haa intaasuu dhintay ka kale wuxuu ahaa umaya bnu khalaf umaya bnu khalaf nabigaa sii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku sheegay madiina wuxuuhi umay ibnu khalaf waynu dilaynaa gacanta muslimiintu ku baxaya dabeetna waxaa xajka tegey sacad ibnu mucaad sacad ibnu cubaada cafwan sacad ibnu cubaada la qashqashay umayana saaxiib bay nimankii qashqashayey ayuu isaga jawaabay weliba abujahl buu ahaa abujahl baa hadal xun ku yidhi isna wuu jawaabay umayaa ku yidhi waa ninka saa hadlin waa odaygii meesha ka telinaye ummadda ugu weynaa reer qurayshade saa hadlin saacadna nin kululba waa wuxuu yidhi war aduu qudhaado aamus nebigaa noo kaa sheegay inaan ku dilayne ma ku dhex jooga aamus buu yidhi nebigaa noo sheegay inaan ku dilayne su ma nebiga maxamed baa iinka sheegay haa de malaa waabay hadda wuu shakiyey maalintii beder loo baxayey isagoo xidhxidhanaya ayaa xaasku ku tidhi oo miyaad lowday ninkii reer madiine saaxiibka ahaydeen warku ku siiyey sidho miyaan fogaanaya laba buurood baan dhaafay waan soo noqonayaae fogaan maayee waan waan yar tusayaa unaan miyuu soo noqonaya goob baa loogu talagalay sidii buu beder ku tegey sidiibaa bilaal iyo kooxdiisii ay ku dileen subxii mucjisada sagaaliyo tobnaad subxii beder dhici doonto ayuu nebigu asxaabta kaxeeyey halkan maarata hebel baa ku dhimanaya halkaa abujaal baa ku dhimanaya halkana umaya ku dhimanaya halkaana cutbaa ku dhimanaya halkana weliid baa ku dhimanaya mid walba meel farta ugu fiiqay ninna sentimitir dhinac ugamuu dhicin bartii loo tilmaamay nin walba bartii la tilmaamay ayuu goglayey wa qaala wuxu waxaan dilaya ubay ibnu khalaf khadasho waa xagtay khadshan xagasho yasiiran fanxataf inxataf alxutuuf waa geerida inxatafa ay maata waa kadaakum waxaa kula mida umay khalaf qutila waa la dilay kaafiran isagoo gaala bibadrin beder ayaa lagu ballan qaadoo fa uufiye waa loo oofiyey waa lagu boxoojiyun beydka wacadda waa tiriyey fii badrin beder lahum iyaga wuxuu u tiriyey masaarican meele ay ku dhimanayaan kullun mid kastaa bimaa samaa lahu halkuu u magacaabay qad surica ayaa lagu legday oo ku dhintay wa qaala can qowmin qolo wuxuu yidhi sayarkabuuna way fuulayaan habaja haada albaxri badda dusheeday fuulayaan ay yakzuuna way duulayaan wa minhum waxaa ka mid a way fuushay albaxra badda suma fii rujuucihim soo noqodkoodiibay qadad geeriyootay halkana nebigu wuxuu ka warramayaa waa mucjisadii labaatanaad maalin buu nebigu jiifsaday umu xiraam bintu milxaan gurigeedii waa khaalatu anas anas maalig bayayay habaryar u tahay deetana guriga maxramnimaana ka dhexaysay walo culimadu isku khilaafsayen nooca maxramnimada ka dhexaysay laakiin maxram inay ahayd waa la hubaa deetana nebigu waa jiifsaday wuu soo booday isagoo qoslaya waxaa tiri adxaka allaahu sinak ilaahay waxaad ku qosasho mooyaane waxaad ka naxday oo tusine maxaad aragtay wuxuuhi waxaan arkay qoom ummaddayda ka midoo fuulaya badda dusheeda kal muluuki cala alasira aad muddo boqorro sariirtoodiiyo kurasii fadhiya boqorro weeg siti ilaahay baan ilaahay ii bari inuu ilaahay mid dhigo suu yidhi anti minhum ka mid baa tahay wuu jiifsaday haddana wuu soo booday isagoo dhoolla caddaynaya sayt rasuul allah adxak allaahu sinag maxaa kaa qosliyey waxaan arkay qolo kaloo badda iyaguna saaran oo aad moodo boqorro sariirtii ku fadhiya rasuul allah kuwaana ii bari sudhi min alawaliin kuwan iskuma helayside aduu qoladii horaa tahay qoladani aad bay uga dambaysaa way dhacday waxay dhacday xilligii mucaawiya uu ummadda muslimiinta u talinayey ayaa la weeraray jasiiraddan maanta la qubrus qoladii qubrus weerartay ayay ku jirtay iyadiyo ninkeeda cubaadata ibnu samit wacdigaasna maalintaasuu hirgalay markii jasiiraddii la qabsaday ee calankii laga taagay ee islaamku degay soo noqodkii ayay geeriyootayoo neefkii ay saarnayd ayay ka dhacday deetana luquntaa jabtay bartii baa lagu aasay iminka masaajid weyn ayay leeyihiin qoladani turkida dhexdeeda ayay ku leedahay leedaha laydhaa masjidulaaranka ama masjidulmar'ati asaalixa ayay ku leedahay waayahay wa qaala wuxuu yidhi can qowmin qolo wuxuu ku yidhi sayarkabuuna waa fuulayaan sabaja hada albaxri baddan dusheeda ay yaksuuna waa duulayaan wa minhum waxaa ka mid ah ummu xaraamin rakibad way fuushay albaxra badda suma intaa ka gadaal fii rujuucihim soo noqodkiibay qadad ay maatad ay dhimatay wa qaala markuu ka warramayey sibdi nasabi wiilkii ku abtirsanayey ee faraca u ahaa nasabkiisa yowman maalin wuxuu yidhi lacala allaha ilaahay wuxuu mudanyey an yuslixa inuu hagaajiyo bihi wiilkan yar maa kaana wixii ka dhex dhacay bayna fi'atayni laba kooxood wahuma humaa cadiimataani oo waaweyn alkullu dhammaantoodna miman aslama labada kooxood bay islaam yihiin fa way dhacday da warkaas waa dhacay wa qaala waxaa kaluu yidhi fii cumaana cumaanna tusiibuhu lbalwaa balaaya haleelayso fa xaqan kaana fa kaana daalika xaqan arrinkaasna waa dhaboobay oo waa dhacay laba mucjiso kale koob iyo labaatanaad iyo ta hore waxa weeye wiilkan yare awowga uu yahay ay faadima dhashee xasan ibnu cali ayuu nebigu soo qaaday maalin maalmaha ka mid ah dabeetana waxa uu khudbadaynayay khudbaddii ayuu khudbadaynayey wiilkiioo maro dheer xidhan oo kolbay isugu istaagayo dhacaya ayuu ka soo degay mimbarka uu soo dhaqaaqa u qaaday wuxuu uhi sadaqa allah inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ilaahay run buu sheegoo khudbaddii dhammaan waxaan u joojiyey ilmaha yaraan u turayo dee intaasaa fitna inoogu filan dhabtiisuu ku fadhiisiiyey mimbarkiina uu ku fadhiyaa ina bnii haada inankaygan yari sayid waa oday oday laftii weeye wasayuslixu allaahu bihi bayna daa'ifatayni cadiimatayni min almuslimiin laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiina ayuu ilaahay ku kala bakhtiin doonaa wiilkaa yar waana dhacday markii muslimiinta khilaafaadku dhex mareen ee munaafiqiintu isku direen ee ay muddo isdilayeen laba ciidan oo qolana ciraaq tahay qolana ay shaam tahay oo mucaawiye cali kala wataan ayaa cali geeriyooday waxa uu hadhay xasan laftii ciidamadiioo fara badan oo dhowr iyo siddeetan kun ah ayaa waxay dhaheen diyaar baanu halkaad noogu fiiqdo waanu askumaynaa waa maaruqaynaa sunima saas ahaa oo amarkaygaa yeelaysaan haa warqad buu hoosta ka qoray macaawiyu u qoray uu leeyahay maxay muslimiintu isugu dhammaanayaan miyaynu heshiino arrinka dhammayno mucaawiyana cirku carabka la gaadho oo oo weliba adaan kugu wareejinaya maamul anu dambe kama lihiye tiina wuu ka sii daray weliba bilaa shuruud sidii baa la ysugu yimi waa la heshiiyey waraqii baa la kala qoray waa caamka loo bixiyey caamuljamaaca ee ilaahay nebigu arrintuu sii sheegay ballanqaadkiina uu dhacay sayidnimadiisiina ay soo baxday qisada kalena cusmaan oo nool ayaa loogu bishaaraynayaa inay balaayo ku dhici doonto maalin maalmaha ka mid ah, nebigu wuxuu u baxay meel yaroo barkada ama ceelah saxaabigu wuxuu ku yihi abuu muusa alashcarina halkaa i istaag kadinka cid hay soo daynin nebigu iska khalaaweynaya ceelkiina caguu ku raaride abubakar baa soo raadiyey uu garaacay waa kuma waa abubakar aan kuu soo weydiiyey rasuulka rasuul allah ka hor abubakar soo daah uguna bishaarey jannada dabeetna waa wuxuu soo gal lagu ihi jannada ku bishaarayso alxamdu lilah soo galay ceelkii nabiga dhinaciisii ayuu fadhiistay cagiina waa ku raaride cumar baa soo garaacay aan kuu soo ogaado waa loo soo isna soo daa jannada ugu bishaarey waa laga furay jannadii waa lagu bishaareeyey isna koonii kale waa se nimka ay midna midigtuu ka fadhiistay midna bidixda midna midigtuu kaga asan yahy midna bidixuu kaga asan yahy soo garaacay isna kadib aan kuu soo weydiiyo cusmaanna soo daa jannada ugu bishaaree calaa balwa tusiibu balaayo yaroo kalena waa ku dhacaysaa u sheeg dabeetna intiibaa garhka loo geliyey macaaniyo qadhaadh soo maaha lakiin kol haddii janno la sheegay wax yar baa kugu dhacaya waxba uma arkaan iyagu balaayadaasna wax kale may ahayne waa in la dili doono oo fallaaga ku kacayso oo munaafiqiini ay ku bixi doonaan mar kale nebigu waa u sheego wuxuu yidhi lacalla allaha yaa cumaan an yuqamisaka qamiisan faidaa dalaba minka almunaafiquuna an takhlacahu falaa takhlachu haddii ilaahay qamiiskuu xidho oo qaar munaafiqiina ku idhahdaan iska bixi ha bixinin waa khamiis midabkee weegtalo khamiis maaha farays baa lagu hadlayaa iyo heh sarbeeb baa hadlayaa qamiiskana waa khilaafadii waa maamulki hadii ilaahay maamulka kuu dhiibo oo ku idhaa iscasil ha iscasilin taasna garbay ahaydoo dee waxay noqon lahayd dhagadhagaysi marka mid walba qolo ku kacday tira kuma rabno iscasil dee waaye oo mid kale saaro waar ku shufnay haddaan tuulehelelinahay adna dee balwaaye haddana mid kale saaro maxaa lagu jirayaa shuruud uu ka baxo iyo waxyaala ku dhaca mooyaane khilaafada lagama baxo wa qaala wuxuu ihi filxasani markuu ka warramayey sibdi nasabihi yowman maalin lacala allaha ilaahay wuxuu mudanyahy an yuslixa bi inuu ku islaaxiyo maa kaana wixii dhacay bayna fi'atayni laba kooxood wa humaa labaduba cadimatani waaweyn alkullu labaduba miman aslama muslimiin ah fa kaana daa warkaas dhacay wa qaala fii cumaana cumaanna wuxuu ka yidhi tusiibuhi lbalwa balaaya ku dhaciyo waa la weeye fa xaqan kaana fa xaqan xaqiiqa ayay kaana u dhacday wa maqtalu lswadi fi sanca alyaman dakarahu leylatan qatlihi waman wa maqtala aswadi ninka aswad dilkiisa fii sancal yaman sancada yaman ku taalla dakarahu wuu xusay laylata qatlihi habeenkii la dilay waman qatalahu iyo kii dilayba kadaaka waxaa la mid a kisra ahbara waxa ku warramay biqatlihi dilkiisa fa kaana daa warkaasu waa dhacay bilaa mira shaki la'aan laba dhacduu nebigu sheegay ta koowaad waxa weeye ninkii nebinimada sheegtaynu soo marnay aswad alcansi ayaa qola ku baxday oo nabigu yidhi dee waar wax ka qabta idinkaa kaagdhowe nimankii muslimiinta ay ku kacay iyo dilkay dileen iyo kii dilayba habeenkiiba uu sheegay nebigu isagoo firaashka geerida saaran ayuu yidhi aswad alcansi waa la dilay qatalahu rajul mubaarak min caa'ilati mubaarakaan mubaarakiin fayruus caawa dilay ninkaasana dilay yaa u soo waxyooday allah baa soo warramay waa mucjisa iminka laakiin waxay ku odhanayaan war degdega life waa qabla life intaan lifeka soo bixin waa mucjisadaa weeye ta kale waxa weeye kisra nebigu markuu waraaqaha qoray ee uu boqorrada u qoray qaar way soo dhoweeyeen qaarna way islaameen qaarna kibir bay jeexjeexeen oo kisra ka mid ah brotokolkuu khilaafay buu jeexjeexaya min muxamadin rasuulillah ila kisra meel buu ka dhacay ninkani dembi weyn buu galay waayo magacayga ku bilaabi laha kiisna u dembaysiin laha bal haddaan ka horraysiinaba maxaa u ya soomaliya qaalimka ka xanaaqa magaciisa maxaad wax uga horraysiin weyday sheekh hebel brofesor hebel caaqiliya suldaan hebel dee hebel unbaa tay haddaan toban ka horraysiiye haddaan toban ka dambaysiiye haddaan hee keligeed sheego hebelnimadii miyaad hee ma dhaafaysaa waxba ku kordhi maayaan markaa kisra wuxuu ka xanaaqay muxuu magaciisa igu hor bilaabay wuu jeexjeexay nebigu wuxu uhi masak allahu mulka suu warqadeeda u jeexjeexay ilaahay maamulkiisa ha u jeexjeexo waa la kitfay abubakar iyo cumar baa kitfay dowladdiisii hal mitir oo dambeoo hadhay muu jirin saasay u goobeen baynamaa kaysar oo nebiga soo dhoweeyey warqaddiisiina ku riday quraarad udug leh haddaamuu islaaminba sideed boqoloo sanay sii jirtay dowladdiisii intaa inuu nebiga karaamiyey warqaddiisii ayuu tigaanta ku dhigay ka kalena ina shaani'aka huwa alabtar wuxuu ku daray baadaan buu la soo hadlay baadaan waa ninka jooga yaman wuxuu ninkan warqadda ii soo qoraya ee aan waxba garanaynin dee laba ninuu diro xoog waaweynoo soo dhufta laba xoog waaweyn bisnow diriyo shaaribo waaweyn nebiga u yimaadeen inna malika almuluuki kataba ilaa malikina boqorkii boqorada adduunku boqorkayga yaraa wuxuu u soo qoray inaadna raacdo haddaad dhega nuglaato waanu ka maslixi waxaan odhan ninku si fiican buu noo soo raace hala wanaajiyo nabigu wuxuu ku yidhi ma saasa ahaa yaa waxaan idi amray buu yidhi horta shaarubahan rabbana oo rabbigii waayo kisra nebigu intuu madoobaaday buu yidhi haddaan wafdigan la dili jirin walle waan dililaa labadan buu kuwan kisra rabbiga ku sheegaya waa bal orda iska soo seexdo aroortaha inoo ahaato bay yimaadeen ma xidhxidhato ma diyaargarowde nebigu wuxuu yidhi allihii adduunka lahaa ayaa boqorkiinii dilay xalay sida miyaad garanaysa waxad ku hadlayso hawan garanaya waxaan ku hadlayo xalay buu dilay ku noqdo waxaad tidhaahdaan halkaa joogtana waan iman doonaa doonaaye ku talagal markii bay taarikhdii qoreen way dhaqaajiyeen baadan bay u tegeen taarikhdii may qorteen ha haddii ninkani maanta kala caddaynaa ay run noqotana dee waa nebi waynu raaci hadday been noqotana dee waynu ka tashan warqadunbaa timi anuusharwaan uu leeyahay aabbahay waa kayna duleeye noocaa inoo waan dilay maamulkiina anaa haya habeen haye dee ninkii u soo qoray ha ku degdegin ilaan tala ku siinayo talada miyuu sugay warkii waa caddaaday nebinimada waa caddaatay uu islaamayba baadaan aswad ka nimikaanu sheegayna baa dilay markuu meesha qabsan doono aswadkaa dilay xaaskiisina guursanaya wa maqtala alaswadi fii sancalyman dakarahu wuxuu sheegay leylata qatlihi waman qatalahu ciddii dishay kadaaka waxaa kuula ah kisra ahbara nebigu wuxuu ku warramay biqatlihi dilkiisa fa kaana daa warkaasna waa jiray bilaa mira shaki la'aan wa qaala waa sheegay ikhbaaran isagoo ka warramaya can ishaymaa'i gabadhii shayma la odhan jiray qad ruficad waxaa loogu soo dallacay fii baqlatin baqal shahbaa'a madow baqal madow ama shahbaa boodhboodha dheh khimaaruhaa khimaarkeedu aswadu waa madow yahay xataa ukhidad ilaa la qaaday cahda abi bakrin kamaa wusifat qisadan cajiibka ah laba shaymaa jira shayma shaymaa bintulxaaris asacdiya waa nebiga shayma shaymaa bintulxaaris oo nebiga kor uga weynayd oo xagga nuugmaday ka walaalahaayeen taa shaymaa bintlxaaris baa la laga hadli maayo tan waxaa la yidhaahdaa shaymaa bint alazad alasdiya nebigu markii uu ka soo noqday tabuuk ayaa wuxuu idhi magaalada xiira laydhaa miya aragteen maya bay idhaahdeen magaalada xiira layidhaa waa qabsanaysaan markaas ha u qabsataanna gabadh shaymaa layidhaa oo baqal saaran boodhboodha ah, oo mare madow wadataa ayaa ugu horreeya wax aragtaan nabigaasaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam deetana saxaabi meesha fadhiyey oo ladhaa khuraym ibnu aws idhi yaa rasuul allah gabadha haddaan aragno anugu ma lee suu yidhi adaan leh khalaas halkaa ballan baa ka dhacay xilligii abubakar ayaa magaaladii la weeraray waa la qabsaday qacdii saa u baxeenba waaba bartii bay maraysaa baqashii bay saaran tahay maradii bay xidhan tahay saxaabigiina waa kan haye abubakaroo ballantaydii dee waaye waa kuka marka mucjisooyinka rasuulka ee cajiibka ahaa aad bay u badnaayeen waayahay qaala wuxuu ihi ihbaaran isagoo ka warrama can ishaymaai qad ruficad waxaa loo dallacay fii baklatin shahbaa'i khimaaruhaa khimaarkeedu asudu waa madoobaa xataa ukhidad ilaa la qabtay cahda abibakrin xilligii abubakar kamaa qad wusifad sidii lagu tilmaamay waqad dacaa wuxuu ugu duceeyey lilwaladi alkhadaabi ina khadaab bicizati diini bihi diinta in lagu ciseeyo aw biabi jahlin asaabad waxay ku dhacday cumaran cumar fa aslama waa islaame casa bihi waxaa ku cisoobay man kaana adxaa musliman wixii muslim hadha baa ku cisoobay mucjisada lix iyo labaatanaad nebigu wuxuu ku duceeyey ilaahay oo laba nin midkood diinta ku cisee umar ibnu khadaab iyo amr ibnu hishaam ducadii waxay ku dhacday umar ibnu khadaab markaasaa muslimiintu ay ku cisoobeen kaana islaamuhu fatxan wa hijratuhu nasran wa khilaafatuhu raxma waa kii cabdullahi bn mascuud lahaa walicaliyin calina wuxuu ugu duceeyey bidahaabi alxarri kulaylku inuu ka tago iyo walbardi qabowgu lam yakun ma ahayn bidayni labadan yadri mid garanaya cali bn abi taalib nebigu wuxuu ugu duceeyey ilaahay qabowga iyo kulaylka midna yuu ku dareensiinin ducadii wuu helay maalintay jiilaalka ugu daran tahay ayuu laba shay oo khafiifa soo xidhan jiray qaboobaha iska lugayn jiray maalinta kulaylku ugu darayoo afartan iyo toddoba sideed marayo ayuu soo xidhan jiray laba ad adag oo qallafsan oo xataa aanu dhididi jirin kulayl la dareemi jirin ilahay buu ka wad dulqaaday qabow iyo kulaylba walicaliyina wuxuu ugu duceeyey bidihaabi alxari kulaylku inuu ka tago walbardi lam yakun ma ahayn yadri mid dareema bidayni labada walibni cabaasna ibni cabaasna wuxuu ugu duceeyey bifiqhi diini diinta inuu fahmo maca cilmin isagoo aqoon u leh bita'wiilin tafsiirkana fa baxran ittasac fatasaca waa ballaadhay baxran bad buu noqday wiilkan yare cabdullahi ibni cabaas nebiga ilmaadeer bay ahaayeen habaryartiina wuu qabay habeen baa wuxuu u yimi inuu nebiga daalacdo cibaadadiisa wax kala muu samayne habeenkaa wuxuu yar diyaariyey weyso iyo caday bes intaasuu ducada dhan ku helay qofka fariidkii meel yaroo gaaban buu ka helaa nebigu markuu kacay hurday ka kacay damca inuu cadaydo wuu arkay waa diyaarsan yihi weysana waa diyaarsanta yaa ii diyaariyey inanka yaraa ilmaadeerkatiin allaahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil ilahay diintana fahansii tafsiirkana bar deeta waa u dhacday ducadii walibni cabaasin bifiqhi diini maca cilmin bita'wiilin tafsiirka uu cilmi u leeyey fa baxran ittasaca fatasaca wuxuu noqday baxran bad wa haabitin haabitna bicayshihii inuu noolaadu ugu duceeyey saciidan isagoo liibaanay xayaatahu noloshiisa wa mowtihi shahiidan iyo inuu shahiid noqdo fa kaana daa warkaasu waa dhacay wa anasin anasna bikasrati almaali walwalad aynu kala qaadqaadne haabit ibnu qays ibnu shamaas waa nebiga khadiibkiisii aftahanka marka la jawaabayo afhayeenkiibu nin yar wuxuu ahaa dhaga culusoo codka kor u qaada deetana maalin maalmaha ka mida ah waxaa soo degtay ilaahay markuu leeyahay subxaana wa tacaala laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacd an taxbada acmaalukum wa antum laa tashcuruun codkaygaan dallaci jiroo camalkayga waa baabao ahlu naar baane waa loo yeedho waxaa matiida ahlu jannaate miyaanad raalli an taxyaa saciidan wa tamuuta shahiidan buu nebigu inaad nolol qurux badanna ku noolaato shahiidna ku dhimato ha buu yidhi wuugu duceeyey wuxuu noolaadaba maalinkii ay ahayd yamaama alyamaama markii la ridoobay ayuu shahiid ku dhintay wa anasin anasna wa haabitin haabitna wuxuu ugu duceeyey bicayshi inuu noolaado saciidan isagoo liibaanay xayaatahu noloshiisa wa mowtihi shahiidan fa kaana daaway dhacday wa anasinna waa u duceeyey bikasrati lmaali inta waxaad soo qadaraysaa wa dacaa bianasin bikasrat اlmaali wاlwuldi iyo awlaad wa tuuli اlmudda fii cumrihi cumrigiisu inuu dheeraado facaasha waa noolaaday naxwa اlmiati boqol in leeg wa kaana yu'taa waxaa la keeni jiray nakhluhu fi sana timirtiisuna fi sanati waxay dhali jirtay ximlayni laba jeer wlwulduna lisulbin dhabarkiisa waxaa ka soo baxay miatun min bacdi ishriina dukuuran uhbituu cajiibka eeg anas maalik toban sanuu nebiga u shaqaynayey nebigu ducuu faraqa ugu guntay wuxuu idhi allahumma akir maalahu wa waladah wa wasic lahu fii cumrih ilaahay cumrigiisana dheeree maal iyo ubadna ilaah u badi cumrigii waa dheeraadayoo boqol halla boqol midluu noolaa sagaal iyo sagaashan buu noolaa maalkiina wuu batayoo wixii u qaadaaba wuu ka facaashayey timirtiisu ummadda kale timirteedu hal mar bay sanadkii dhashaa isaga laba goor bay dhashaa lixdii bilowda mar bay dhashaa ilaa ducaa la socotee laba jeer waa barakaysan tahay waxaa ka sii layaa badan ubadkiisa boqol iyo labaatan wiil oo isagu dhalay marka hablaha laga reebo maaha kuway sii dhaleen maaha boqol iyo labaatan wiil weliba maaha isku jir ya waa qabiil soo maha magtay wada bixinayaan waay <laughs> marka qisada cajiibka ah waa ducada nebiga iyo barakadeeda wey wa anasin anasna wuxuu ugu duceeyey bikasrati ilmaali maal badan iyo walwuldi ubad fara badan wa duuli lmudda iyo in muddadiisu dheeraato fii cumrihi da'diisa facaasha waa noolaa naxwa almi'ati boqolin leeg wa kaana yu'tii wuxuu keenayey nakhluhu timirtiisu fi sanati sannadii ximlayni laba jeer walwulduubadkuna eh, lisulbin dhabarkiisoo keliya miatun boqol min bacdi cishriina labaatan loo geeyey dukuuran uhbituu waxa la sugay intubayna labood ahaayeen ilahi waxaan weydiisanaa cilmi naafic iyo camal saalixa ilahay waxaan weydiisanaa khayr oo dhan subxaanaka allahuma bxamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastakhfiruka wanatubu ilayk